بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى كتاب القراض hanti wadaagii ama qofkii inuu xoolo qof kale u dhiibo si uu ugu shaqeeyo wixii ka soo baxay faa'iide ahana ay wadaagaan kaasaa qiraad la yidhaahdaa bikasri lqaaf qaafka oo la hoos dhigo waxa weeye luqatu ahli lxijaaz ahluxijaaz ba waxay dhahaan qiraad qiraadkuna wuxuu ka yimid baa min alqardi buu ka yimid qardiguna waxa weeye qaci goyn weeyaan maxaa yeelay qofka maaliga ah ayaa caamilkii wuxuu u goynayaa qicatan min maali qeyb xoolihiisa ka ayuu u goynayaa si uu ugu tasarufo oo uu u shaqeeyo iyo qayb faa'iidadii ka mid ah sidaa darteed baa qardigaas bimacnaa goyn ah ayuu ka yimid waxaa kaloo wuxuu ka yimid min almuqaarada muqaaradana waxaa weeyaan almusaawaat inay sinaadaan qofkii maaliga iyo qofkii caamilka maxaa waxay ka siman yihiin sidoo kale nina xoog buu bixiyey nina xooluu bixiyey maaliguna xooluu bixiyey caamilkuna xoog ayuu ku shaqeeyey ahlu ciraaq waxay ku magacaabaan buu yihi almudaaraba yusamuunahu lmudaaraba mudaarabay dhahaan haddaba qiraadna waa la yidhahdaa mudaarabana waa la yidhahdaa oo ahlu ciraaq maxay mudaaraba ugu magacaabeen maxaa yeelay maaligii iyo caamilkii mid kastoo ka mid ah yani yadribu bisahmin fi ribx ribixdii wuxuu ku leeyahay qayb ka mid qayb ayuu ku leeyahay yadribu bisahmin qayb buu ku leeyahay fi ribxi faa'iidadii wlima fiihi aaliba min asafar maxaa yeele safarna wuu ku jiraao wsafar yusama darban safarkan waxaa lagu magacaabaa darbi ayaa lagu magacaabaa waa kii ilaah yidhi idaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asala musanifku marka uu jamciyey qiraadkii mudaarabadii labadaba labadii luqadood buu jamciyey luqatu ahli lxijaaz oo qiraadkii ah iyo luqatu ahli lciraaq oo mudaarabadii ah labadaba wuu ku jamciyey marki uu yidhi alqiraadu wlmudaarabatu tariifka markuu sheegay waxaa asal u ah qiraadka alijmac ijmaac culimmada ayaa asal u ah iyo musaaqaadkii oo loo qiyaas qaatay maxaa yeelay musaaqaadka waxaa loo baneeyey waraabtanka way noo imaan insha allahu tacaala waa baab kuxiga baabka xaaja baahi baa loo baneeyey maxaa yeeley qofka iskale beerta waxaa laga yaabaa inuusan aqoonin sida looga shaqeeyo ama uusan u kanshahaynin oo waqti u haynin qofka shaqada garanayana waxaa laga yaabaa inuusan lahayn beer uu ka shaqeeyo macnahaasna waxaa laga helay qiraadkii waxaa laga yaabaa qofka xoolaha le inuusan garanayn siduu xoolaha uu ganacsado ama uusan wakti u haynin qofka waxa weeye shaqada garanaya ganacsigana waktigana u hayana uusan markaa haysanin xoolo uu ku ganacsado marka way isu baahan yihiin maaligii iyo caamilkii labadaba maslaxa ayaa ugu jirta caqdigan waxaa la yidhi wuxuu ka baxay qiyaaska ayuu ka baxayoo ijaarada ayuu u dhowaa ijaaradana qiyaaskeeduu ka baxay sababtoo ah camalkii waa majhuul camalka la qabanayo busineska shaqada intay dhan tahay baaxadeeda lama garanayo iyo tafaasiisheeda laakiin ijaarada waa la garanaya waa la kinaynaya eh, ama qofka ajiirku ka shaqaynaya alimaam almaawardi wuxuu u daliishaday qiraadkii qowlka ilahay uu yihi laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum aayaddaas u daliishaday macnaha an tabtaguu fadla min rabbikum waxa weeye inaad yani rabbigiina dheeraad ka raadsataan oo ganacsigii iyo wixii la midka ahaa iyo nabiga sala allahu calayhi wasalam uu xoolaheeda ugu shaqeeyey khadiija intuusan guursanin ka hor nabigana calayhi salat aan la soo dirin ee nabi uusan noqonin xoolaheeda ugu shaqeeyey oo shaam uu la qabtay ayadna waxay la dirtay addoonkeedii maysara ayaa nabiga raacisay calayhi salaatu wasalaam nabiga markaas wuxuu ahaa shan labaatan jir siday kutubta siiradu tilmaamayso markaa nabiga mudaarab uu sameeyeyba xoolahana khadiija iska lahaa asna yani wuxuu ku shaqaynaya xoolihii oo faa'iidana uu wuxuu ihi alqiraadu qiraadkii iyo walmudaarabatu mudaarabadii waxaa weeye an yadfaca inuu dhiibo ninkii hantida lahaa ilayhi qofkii shaqaalaha ahaa ee caamilka inuu dhiibo weeye maalan xoolo liyatajira si uu ganacsado fiihi xoolahaas waalribxu faa'iidaduna mushtarakun la wadaagayo waayahay mualifku wuxuu kaga bilaabay tacriifka qiraadka qiraad iyo mudaaraba tilmaanay waa isku midun wuxuu ku tilmaamay in qof hanti haysta hantidiisa uu dhiibo qof kale si uu ugu shaqeeyo qofkaasi isla markaana wixii faa'iide ah ee ka soo baxda xoolaha lagu ganacsanayo ay markaa wadaagaan qofkii maalig ahaa iyo qofkii caamilka ahaa kaas weeye haddaba tacriifka aqdiga inqiraadka waa heshiis ku dhisan in qofka maaliga ahaa uu dhiibo xoolihiisii qof kale oo ku ganacsanaya si ay wadaagaan faa'iidadii alqiraadu qiraadkii walmudaarabatu mudaarabadii an yadfaca waa inuu u dhiibo ilayhi qofkii shaqaalaha ahaa maalan xoolo u dhiiba liyatajara fiihi siduu xoolaha ugu ganacsado waribxu faa'iidaduna mushtarakun ay wadaagaan markaa labadoodu wayushtaradu waxaa la shardiyaa lisixatihi sixati alqiraadi qiraadka asixitaankiisa waxaa loo shardiyaa kownulmaali xoolihii inay ahaadaan daraahima daraahim inay ahaadaan aw amase dananiira dananiir ahaadaan daraahimtu waa lacagta fidada ah waa lacagta dahabka ah khaalisatan oo barax tiran falaa yajuusu haddaba tibrin in lagu heshiiyo dahab caydhiin wa iyo dahabka dumarku isku qorxiyaan wa maqshuushin iyo waxa weeye dahab ama fido wax kale lagu daray oo isku jir ah wa curuudin iyo badeecadii lagu ganacsanayey ama bagaashki wuxuu ku yihi waxaa loo shardiyaa caqdiga mudaarabada su asaxo inuu maalkii ahaado daraahim horta mar koobaad mudaarabada ama qiraadka wuxuu leeyahay shan rukni maal camal ribxi siiqo iyo caaqideyn shan rukni ama shan arkaan ayuu leeyahay rugniga koobaad waxa wey waa maal xoolo in la helo rugniga labaadna waa camal inay shaqo jirto rugniga saddexaadna waa ribx waa faa'iidadii rugniga afaraadna waxa wey waa siiqadii iijaabkii qabuulkii rugniga shanaadna waxa wey caaqidayn labadii qof ee caqdiga heshiiska gelaya shantaa rugni mid walba mualifku ka hadli doonaa shuruuddiisa wuxuu ku bilaabay rugniga koobaad oo ah maalkii wuxuu yihi haddaba waxaa loo shardiyaa asixitaanka qiraadka in maalka lagu ganacsanayo uu yahay lacag daraahim iyo danaaniir waa lacagtii xilliga hore la isticmaali jiray ama ha ahaato dahab waa danaaniirtii ama ha ahaato fido waa daraahimtii weliba barax tiran oo aysan ku jirin waxyaabo kale khaalis ah innaga zamankeenan daraahim iyo danaaniir ma isticmaalo lacagta haddaan isticmaalo maa meeshii daraahimta iyo danaaniirta gelaysa waaya haddaba kuma asaxayso eh, qiraadkii in lagu sameeyo tibri waa dahab caydhin oo aan lacag laga dhigin yani waa dahab aan weli lacagaynin ama xuliyin dahabka ay dumarku wax raboodaan laguma geli karo caqdigan qiraadka maxaa yeele waxaa dhici karta suuq inu ka shaqayno waxaas sidoo kale maqshuush maqshuush waa maxay waa lacag aan saafi ahayn oo khaalis ahayn daraahim aan saafi ahayn oo wax kale ku jiraan naxaas baa ku jira ama dahab aan khaalis ahayn wax kale ku jiro waxaas kuma asaxayeen qiraadkii in lagu galo waaya sidoo kale badeeco laguma geli karo qiraadkii qofkii intuu badeeco u dhiibo qof kale ma dhigi karo inuu u shaqee wixii ka soo baxana waan wada yeelanayna waa inuu lacag u dhiibaa waaya maxaa yeelay caqdiga qiraadku waa caqdi ku dhisan dagid camalkiisu camal kooban ma aha ribixdiisu laguma kalsoono waxaa loo baneeyey xaajo baahi baa loo baneeyey sidaa wuxuu gaar ku yahay waxa soconaya ee ay in lagu ganacsado kaasina waa lacagta wayushtaradu waxaa la shardiyaa inuu ahaado maalkii macluuman mid la og yahay mucayanan oo la cayimay oo la magac dhabay oo lasoo bandhigay weliba wa qiila waxaa yidhi yajuusu wuxuu ku bannaan yahay calaa ixda suratayni labadii kiish mid ahaan maalku wuxuu leeyahay rugniga koobaad ee maalka shan shardi ayuu mualifku u sheegay shardiga koobaad waxaan nidhi inuu maalku yahay lacag shardiga labaadna waxaa weeye inuu macluum yahay inuu wax la og yahay yahay macluuma oo maxaa kaa baxay wax majhuulah lacag aan la garanayn qadarkeeda ma noqonayso maalu qiraad lagama dhigi karo waa in la garanayo qadarkeey dhanta waaya mucayanan haddana waa shardiga saddexaad waa in lacagta lagu ganacsanaya tahay mucayan iyadoo macluum ah haddana ay tahay qadarkeeda la og yahay mucayan mid la cayimay taas macnaheedu waxaa weeye haddii laba kiish ay ku kala jiraan laba lacagood oo isleeg lama dhigi karo labadaa kiish mid ahaan ya ayaan kugula heshiiyey inaad noogu ganacsato waa inuu cayimaa midka waxa weeye ganacsiga lagu bilaabayo walidalik buu sheegay qiil arrinkaas soo reebay oo mucayankaas ka daba tegay oo yidhi way bannaan tahay labadii kiish ee laba lacagood oo isleeg ku jireen in mid ahaan caqdigii qiraadka lagu galo hadduu dho labadan kiish labada lacagood ku jira midba intaas dhan tahay waxa wey mid ahaan ayaan kugula heshiiye inaad ganacsato way bannaan tahay leeyahay qiilkan maxay labada lacagood xaggii qadarkii xagga jinsiga xagga sifada intaba way ka siman yihiin laakiin sida muctamadka ma bannaano waxbaa ka ratimaya markii la cayimo axkaam baa ka ratimaysa hadduu midkood talaf ku yimaado maalan walidalik waxaa loo baahan yahy in la cayimo oo la xadido lacagta lagu ganacsanayo wayushtaradu waxaa la shardiyaa lisixatihi qiraadka asixitaankiisa kown maali xoolihi inay yihiin daraahima lacag daraahima o danaaniir ama danaaniir khaalisatan oo barax tiran falaa yajuuzu ma banaan calaa tibrin dahab caynin waxuliyin iyo dahabkii dumarku isu qurxinayeen wa maqshuushin iyo daraahim ama danaaniir isku jir ah oo wax kale lagu khalday wa curuudin iyo badeeco in markaa lagu heshiiyo ma banaano wamacluuman wayushardu waxaa la shardiyaa an yakuun inuu ahado maalkii macluuman mid la ogyahay mucayanan oo la cayimay waqiila waxaa la yidhi yajuusu caqdigi ku asaxaya calaa ixda suratayni labadii kiish ama labadii qandi mid in markaa lagu heshiiyo way bannaanta wamusallaman wayushardu waxaa la shardiyaa an yakuun yahay maalkii musallaman mid loo dhiibay ila alcaamili qofkii shaqaalaha ahaa falaa yajuusu haddaba ma bannaano shardu kowni lmaali xoolihii inay ahaadaan in la shardiyo fii yadi lmaaliki qofkii hantiilaha ahaa gacantiisa kuwa ku jira walaa camalihi walaa shardu camalihi in uu la shaqeeyo maaligii in la shardiyana ma banaano macahu maca alcaamili qofkii shaqaalaha ahaa inuu la shaqeeyo wayajuusu laakiin waxaa bannaan shardu camali hulaami lmaaliki hantiilaha addoonkiisa inuu la shaqeeyo shardiginteeda ayaa banaan macahu maa alcaamil caamilka maciisa inuu la shaqeeyo cala saxiixi muctamad haddaan qabano halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa ruknigii afraad iyo kii ee shuruuddii maalka ruknigii afraad waxaa weeye in hantidii lagu ganacsanayey ee ninkan maaliga uu lahaa uu ku wareejiyo qofkii caamilka ahaa ee u shaqaynayey ee waxaa weeye hantidan oga shaqaynaya inuu ku wareejiyo wey si markaa uu holiba u ganacsado maxaa yeelay maqsuudku waxaa weeye qofkan caamilka ah inuu u madax banaanaado hantida gacanhaynteeda kaasi waa shardi haddaba hadaba ma banaano in la shardiyo maaligii inuu xoolaha gacanta ku haynayo inuu dhaho gacanta ku haynaya xoolaha laakiin adugu inoogu ganacso taasi waxay keenaysaa in qofkii caamilka ahaa uusan u madax bannaanaanin ganacsigii isla markaana marar badan oo u baahan yaha lacagtii inuu bixiyo oo uu wax kusoo iibiyo ama wax ku iibiyo inuusan gacanta ku haynin oo faa'iido badan ay dhaafto ayay keeni kartaa marka taas in la shardiyo ma bannaano khasaaray u keenaysaa ganacsigii qofkan busineska ama shaqada loo diray waa in loo madax bannaynayaa shaqadiisii shardiga shanaad waxa weeye an yastaqila alcaamilu bitasaruf caamilkii inuu tasarufka u madax bannaanaado shaqadii inuu madax banaano ti hore waxay ahayd kugacanhaynta xoolaha tanna waxa wey shaqadii u madax bannaanaado walidaalik ma bannaanu ku in la shardiyo maaligii inuu la shaqeeyo caamilka hadduu dhaho maaligii anaa kula shaqaynaya xoolaha inagu ganacso anaana kula shaqaynaya ma bannaana taas yeelay taasi waxay keenaysaa in xoolihii laba gacmood ay kala galaan isla markaana uusan u madax bannaanin xoolihii marka ninkan maadaama asaga shaqaale uu yahay oo caqdigan uu ku dhisan yahay muruq iyo maal laysku keenay ama xoog iyo xoolo oo ninkan caamilkaana xoog ku shaqaynayo muruqii ninkaana xoolihii uu bixinayo waa in loo madax banaaneeyaa xoolihii oo lagu wareejiyaa wey oon lala maamulin xoolihii haddaba ma banaano inuu dhaho waan kula shaqaynayaa sidoo kale hadii uu dhaho addoonkayga kula shaqaynaya maaligii wuxuu hi addoonkayga ayaa xoolahan kula haynaya kula shaqaynaya taasi dhib ma leh hadduu dhaho uu kula shaqaynaya um. bimacnaa waxa wey addoonkan adeegso wey oo ku shaqayso oo waxaad u baahato u dirso wey ila addoonkii waa xooluhu uu ka mid yahay soo ma marka wuxuu la mid yahay sida daabadii la raranayay ee wax la saaranayo ama gaarigii wax lagu soo qaadqaadaya ayuumuu la mid yahay sida muctamedka walkaas haddaba khilaafu saxiix wuxuu leeyahay qowlka labaad ma banaano xataa inuu shardiyo maaligii inuu addoonkiisi ula shaqeey ninkan caamilka ah sidayn u bannaanayn sayidku inuu la shaqeeyo caamilkii maxaa yeele gacanta addoonku gacanta sayidkiisa may la mid tahay laakiin sida muctamadka way bannaan tahay maxa yele addoonku waa xoolo marka way bannaan tahay inuu la shaqeeyo sida daabadaba u bannaan tahay inuu ugu wareej ku wareejiyo daabadiisiisii oo ugu xamaasho wamusallaman wayushtardu waxaa la sharday an yakuuna almaalu xoolihii inay ahaadaan musallaman kuwa lagu wareejiya ila alcaamili qofkii shaqaalaha ah falaa yajuusu haddaba ma banaano shardu kowni lmaali xoolihii inay ahaadaan shardinteeda fii yadi lmaaliki hantiilaha gacantiisa kuwa kuu jiraa hantiilaha gacantiisa ama ninka milkiilaha ah gacantiisa inay ku jiraan in la shardiyo xoolihii ma banaano walaa camalihi walaa sharda camalihi maalikii inuu la shaqeeyo shardinteeda ma banaano macahu maca alcaamili qofkii shaqaalaha ahaa wayajuusu laakiin waxaa bannaan shardu camali ghulaami lmaaliki ninkii hantiilaha ahaa addoonkiisa inuu la shaqeeyo shardinteedaa bannaan macahu maca alcaamili shaqaalihii cala saxiixi muctamad haddaan qabano wa wadiifatu alcaamili shaqaalaha wadiifadiisu waxaa weeye shaqadiisu altijaaratu ganacsi weeye wa tawaabicuhaa iyo tijaaradaas waxyaabaha soo raacaya wadalika mihaalka nashri hiyaabi sida maryihii inuu fidiyo oo kale weeye watayiha inuu laalaabo falow qaaradahu hadduu kula heshiiyo liyashtariya si u usoo oo wayakbisa uu kibis ka dhigo ama laxoox ka dhigo ama uu muufeeyo aw mase ghaslan dun inuu soo iibiyo duntaasoo yansijuhu uu tolayo ama uu ka samaynayo maro wayabiicahu dabeetana maradaas uu iibiyo ama khubsigaaba fasada alqiraadu qiraadkii uu burayaa marka ayada halkan wuxuu ku tilmaamay mualifku ruknigii labaad waa camalkii camalka haddaba waxaa qabanaya ninkan caamilka ah shaqadiisu maxay tahay shaqadiisu waa ganacsi shaqada caamilka uu qabanayo waa tijaaro baayac mushtar weeye iyo wixii baayac mushtarka soo raacayey ee dee shaqadii businesku u baahnaa ah sida maalan oo kale dharka hadduu ka ganacsanayey dharkii inuu fidiyo oo uu laalaabo markuu iibinay dharka waxaa loo baahan yay dharkii qofkii inuu tuso iibsanayay maalan oo u dharkii u kala fidiyo uu tuso kadibna dharkii uu laalaabo oo u xareeyo oo uu soo saaro dee waxyaabahaasi waxay raacsan yihiin tijaaradii ayayma la socdaan marka wadiifada caamilka asaasiga wataas ee caqdiga qiraad ku dhacayo hadduu kula heshiiyuu ku wax taa khilaafsan sida maalan oo kale wuxuu kula heshiiyey inuu qabandi uu soo iibiyo dabeetana qabandidaa uu ridqo dabeetana uu muufa sameeyo ama roodhi uu ka sameeyo ama laxoox ka sameeyo dabeetana laxooxdaa uu sii ama uu kula heshiiyo inuu dun soo iibiyo duntaana uu mara ka sameeyo dabeetna maradaa uu sii iibiyo taasi qiraad noqon mayse waxaa weeyaan caqdi faasid ah waa qiraad faasid haddii saas u dhaco maxaa yeelay shaqadan qofkan loo diray way ka baxsan tahay shaqadii tijaarada qof ajiir ah shaqadii baa loo diray qof yacani lasoo kiraystay shaqaduu qaban lahaa oo shaqaalo caadi ah ayaa loo diray shaqadii busineska ganacsiga bay ka baxsantay qofkii wuxuu isku bedelay qof roodhiile ah ama qof dawaarle ah ayuu isku bedelay shaqadii busineska way ka baxsantaa luu leeyahay qofka la dhihi maayo waa taajire eh. waxaa leeyahy hadhow waa qof muxtarifa ah, xirfadlaad ka dhigtay qofkii xirfadle qof xirfadlaad ka dhigtay ee maaha qof taajira ah. shaqadanna tijaariya ku dhisantah ganacsi tanna waa xirfad ee wadiifadii caamilka ka mid ma ah wuxuu ku yidhi wawadiifatu lcaamili qofka shaqaalaha ahaa wadiifadiisu waxaa weeye shaqadiisu adtijaaratu ganacsi weeye wa tawaabicuha ganacsiga waxaa la socda wadalika mihaal ka nashri hiyaabi maryaha fidintooda weeye watayihaa laabideedi falow qaaradoo hadaba hadduu kula heshiiyo liyashtariya si u iibiyo xindatan qabandi oo fayadxana markaa uu ridqo wayakhbisa uu muufa ka sameeyo oo markaa uu sii iibiyo muuadaas aw mase aslan dun inuu soo iibiyo yansijhu mara ka samaynayo wayabiichu uu sii maryahaas fasada qiraadu qiraadkii markaa uu burayaa walaa yajuusu ma banaano an yashrida calayhi inuu ku shardiyo qofkii caamilka ahaa shiraa'a mataacin alaab soo iibinteed mucayanin oo cayiman aw amase noocin nooc alaabti ka mid ah noocaasoo yanduru ay yar tahay wujuuduhu helitaankiisa aw mase mucaamalati shaksin hal qof inuu la macaamilo ama qof gaar ah inuu la macaamilo inuu ku shardiyo ma bannaano wuxuu qofkan caamilka ah in loo madax bannaaneeyaa shaqadii ganacsiga in lagu cidhiidhiye ma ah oo cidhiidhi la geliyo oo taasi maxay noqonaysaa maalan inuu dhaho alaab mucayanauun ka ganacso maalan wuxuu yidhi waxaad ka ganacsataa dharka noocaas ah nooc mucayanoo dhar ka ah ka ganacso ama saacadaha caynkaas ah ama qabandida noocan ah. ah ka ganacso qofki wuu xadiday busineskiisi aad buu xadiday waxaa laga yaaba waxa inuu suuq ka shaqaynayn mara qaarkood oo laga iibsan waayo uu ka socon waayo ayaa dhici karta sidoo kale ma dhihi karo maalan nooc kii hore ahaa mataac mucayana kanna waa nooc nooc mucayan ah oo noocaasi weliba uu yaryahay helitaankiisa maalan fardaha waxaad ka ganacsataa buu ihi midabkaa leh jaadkaa leh maalan alkhayr اbulq waa madow iyo cadiin fardaha iskugu jira wey ama waxa weeye alaab dee naadir in la helo ayuu markaa ku xadido uu yidhi alaabtaas ka ganacso taasina waxa wey ganacsigiiba ciriir gelinaysaa ama hal qof ayuu yihi la macaamil hebel uu wax ka iibso ama ka iibi cid kaleba wax ka iibin hana ka iibsan taasi waxay keenaysaa ganacsiga in la cihiiriyo oo faa'iidadiisu ay yaraato ama faa'ido bayna ka soo bixinba marka taas ma banaano waaya walaa yajuusu ma banaano an yashrad caleyh inuu ku shardiyo shira'a mataacin alaab soo iibinteeda alaabtaasoo mucayanin la cayimay aw mise nooc nooc noocaasoo yanduru ay yar tahay wujuudu helitaankiisa aw mise mucaamalati shaksin qof la macaamilkii inuu ku shardiyo ma banaano walaa yushtardu lama shardiyo bayaanu muddati lqiraadi qiraadka muddadiisa in la caddeeyo lama shardiyo falow dakara haddaba haddii uu sheego muddatan muddo oo wamanacahu uu u diido atasarufa tasarufkii u diido bacdaha muddadaa kadib fasada qiraadkii waa uu fasahaadayaa wain manacahu hadduu falaa mafasahaadayo fi laصaxi muctamad haddaan qabano wuxuu ku yihi qiraadka shardi ma aha in la qeexo muddada shaqadu ay soconayso taa wuxuu kaga duwan yahay caqdiga musaaqaadka la waraabtanka geed haddii lagu waraabtamayo waxaa shardiga in muddo la sheego laakiin qiraadka asaga lama sheegayo muddo sababtoo ah qiraadku waxa weeyaan waa ganacsi ganacsigana wuuu waa faa'iidadoon faa'iidadoondoonkana wakti mucayana oo la og yahay ma leh laakiin midhuhu wakti ay go-aan ayaa jiro oo la og yahay waaya haddaba haddii uu muddo sheego kuuri oo u muddadaas ayaan ganacsanaynaa maalan muddo bil ah lacagtan qaadoo inoogu ganacso ayuu yidhi tasarufkiina wuu ka xidhay muddadaa kadib bishaa markay dhammaato wax dambe oo ganacsi ood samayn karta ma jirto yidhi iib iyo iibsasho labadaba wuu fasahadaya caqdigii qiraadku uu buraya sababtoo ah dee taasi waxay ka hor imaanaysaa maqsuudkii caqdiga oo ah in faa'ido la doodo waxa laga yaaba bishaa dhan ba wax faa'iida inaan soo bixin ayaa dhici karta waaya laakiin haddii uu muddo xadido maalan bil oo kale oo marka uu ka xidho iibsashadii wuxuu ihi wixii aad haysay markaa waad sii iibin kartaa bisha kadib laakiin wax cusub ma soo iibsan kartid taasi caqdigii ma keenayso inuu buro way bannaantahay caqdigii ma fasahaadayo maxaa yeelay faa'iidadu waxaa laga heli karaa wixii uu bishaa uu soo iibsaday ayaaba faa'iida laga heli karaa waaya walaa yushtardu lama shardiyo bayaanu muddat اlqiraadi qiraadka muddadiisa in la caddeeyo faludakar haddaba hadduu sheegay muddata muddo oo manachu ka xidho atasarufa tasarufkii uu ka xidho gebi ahaanba bacdaha muddada kadib fasada uu fasahaadaya qiraadkii wain manachu hadduu u jiido ashtaraa soo iibsashadii inuu wax soo iibsado bacdaha muddada kadib falaa caqdigii ma bureeyo fi asaxi muctamad haddaan qabano wayushtaradu waxaa la shardiyaa ikhtisaasuhumaa maaligii iyo caamilkii inay la gaar noqdaan biribxi faa'iidadii washtiraakuhumaa inay labadoodu wadaagaan fiihi faa'iidadii walow qaala haddii uu dhaho qaaradtuka waan kula qiraatamay calaa anna kulla ribxa ayadoo markaa faa'iidada oo idili laka adugu aad leedahay caamilow faqiraadunkaasi waa qiraad qiraadkaasoo faasidun faasida waqiila waxaa lihi qiraadun saxiix waa qiraad saxiixa lidhi wain qaala hadduu dhaho kulluhu faa'iidada oo idil lii anaa yeelan doona faqiraadun kaasi waa qiraad faasidun oo faasida waqiila waxaa layidhi ibdaacun waa bilaash wakiilasho ama wakiilasho bilaash ah dirsasho bilaash weeye ruknigii saddexaad ayuu mualifku halkan ku guda galay waxa weeye ribxi aribx ribxa waxaa loo shardiyaa in ay labadan qof ee maaliga iyo caamilku ay gaar la ahaadaan oo cid kale labadooda aan ahayn ay la wadaagin taasi waa shardi haddaba bannaano in loo shardiyo qayb ka mid a ah ribxi qof kaleoo saddexaad oon hantiilihiina ahayn shaqaalihiina aan ahayn in eh, ribixdii la yeelato maalan hadduu dhaho xoolahan inoogu ganacso faa'iidada ka soo baxdana saddex qaybood baan u qaybinayna oo isla eg qayb adaa qaadan doona qaybna anaa qaadan doona qaybna xaaskaygaa qaadan doonta ama saaxiibkii hebel taasi ma soconayso maxaa yeelay qof kaleoo saddexaadba meesha la soo geliya oon ahayn caamilkiina aan ahayn taasi halkan ku yihi ikhtisaamaa biribx washtiraakhumaa fiihina waxaa weeyaan labadooda waa inay faaidada wadaagaan labadooda midna lama qadin karo maaligana waa inuu faaidada wax ku leeyahay caamilkuna waa inuu faaidada wax ku leeyahay laakiin in midkood la qadiyo meesha laga saaro ma banaano isagoo taa kuu tusaalaynaya mualifku wuxuu ku yidhi haddii uu dhaho maalan xoolahan qaado noogu ganacso faa'iidadoo idinla adu qaado caqdiguna waa caqdi qiraada la socdo faaidado dhan ha qaado taasi ma soconayso waa qiraad faasid ah maxaa yeelay caqdigii caqdigii maqsuudkiisii ayay tani khilaafsan tahay qiil baa wuxuu idhi qiraadkaasi waa qiraad saxiix ah xagga macnahan ka eegaynaaoo macnihiisu waa macno sax ah walow yaysan wadaaginba faa'iidadii waaya laakiin sida saxiixa ma asaxayo taa cagsigeed hadduu dhaho xoolahan qaadoo inoogu ganacso faa'iidadoo idilna anaa qaadanayoo yeelan doona kaasina waa qiraad faasid ah maxaa yeelay meesha waxaa laga saaray caamilka waxa weeyaan mushqaayadiisii faa'iidadiisii yani ribixi wax ku yeesho ayaa laga saaray waaya marka labadan suuraba waxa weyaan qiraadkii faasid buu noqonayaa isla markaa ninkii maaligaha ayaa faaidado dhan qaadanaya caamilkana waxaa la siinaya ujrat mil mushqaayadiisii uu ku shaqaynayay ayaa la siinaya qiil wuxuu leeyahay suuradan dambe uu yidhi faaidadoo dhan anaa qaadanay ninkii maaliga ah kaasi waxaa la yidhahda ibdaac buu ibdaac waa maxay waa tawkiil ujra qof inaad wakaalato hawl u dirsato adoon marka wax mushqaayada ku siinayn ayaa waxa la dhaha inuu tabaruc bilaash kugu shaqeeyo ayaa waxa la dhaha marka suuradan dambe wuxuu leeyahay waa ibdaace eh waxa weeye way bannaan tahayoo wayna ansaxaysaa qofkiina wax faa'iide ah ou yeelanaya iyo wax ujuura ou yeelanaya ma jirto wa kownuhu wayushardu waxaa la shardiyaa kownuhu inuu yahay wadaajintii macluuman mid lagu ogayaa biljus-iyati qaybnimo in lagu ogayaa bercentage weliba ah falow qaala haddaba hadduu dhaho qaaradtuka waan kula heshiiyey halkaa usoo qadar oo caqdigii qaraadkaan kulagula heshiiyey calaa ana laka inaad yeelato caamilow fiihi maalkaas aad ku yeelato fiihi inaad ku yeelato ribxii shariikatan wadaag aw mase nasiiban qayb fasada uu fasahaadaya aw mase baynanaa uu naga dhexayso faa'iidadii fal asaxu muctamadu waxaa weeye asixatu inay asaxayso wayakuunu wuxuuna ahaanayaa ribxii nisfayni laba isleeg ayaa loo qaybinayaa waxaa loo shardiyaa ribxi sidoo kale inuu macluuma biljusiya uu yahay macnaha qaybnimo in lagu ogyahay oo jusiyo macnaha nis ama ulu ama rubuc in saa loo kala yeelanayo bercentage in lagu qaybsado boqol kiiba conton faaiida anaa qaadanaya boqol kiiba konton kalena adigaa qaadanaya ama boqol kiiba toddobaatan anaa qaadanaya boqol kiiba soddon adigaa yeelanaya caamilo wahaa kada almuhim in biljusiya lagu qaybsado haddaba meesa laba shardi baa ishuwan oo isku guda jira macluuman horta waa in wax la ogyahay inuu yahay uusan jahaalayna ku jirin qaybta uu qof kasta yeelanayo ka labaadna ha la ogaado e waanshahaas inuu ahaado biljusiyati bercentage in lagu qaybsado haddaba labadaasba labada qaybba ixtiraasaadkoodii u kuu sheegay wuxuu ku yihi hadduu dhaho maalan shirkad baad ku leedahay waxbaad ku leedahay faa'iidada xoolaha noogu ganacso faa'iidadana waxbaad ku leedahay ama qayb baad ku leedahay taasi way fasahaadaysaa buu ihi maxaa yeele qaybtii lama cayibin macluum maaha waa qayb majhuul hadhow muran baa ka imaan doonaa qaybtuu lahaa lama sheegi lama cayo waaya hadduu dhaho laakiin baynana way noo dhaxaysaa xoolaha inoogu ganacso faaidaduna way noo taas khilaaf baa ku jira lakiin sida muctamadka ah inay asaxayso ayaa xoog badan isla markaana faa'iidadu waxaa loo qaybsanaya laba islaag nisfayn nis waxaa qaadanaya maaliga nis kalena caamilka maxaa hadalkan ereygan baynana way noo faaidadu way noo dhaxaysaa laga fahmayaa inay si islaag u qaybsanayaan walow qaala hadduu dhaho lii anugu aniصu nis baan leeyahay fasada wuu fasahaadayaa qiraadkii fi asaxi muctamad haddaan qabano wain qaala hadduu dhaho laka adigu waxaad leedahay anniصu nis baad leedahay saxa waa asaxaya cala saxiix muctamad haddaan qabano waaya wuxuu ku yihi hadduu dhaho ninkii ah, xoolaha in noogu shaqee faa'iidada ka soo baxdana waxa weeye nis ayaan anu yeelanayaa caqdiguu fasahaadayaa laakiin taa cagsigeed haduu dhaho xoolaha in lagu shaqee faa'iidada ka soo baxdana nis baad leedahay way ansaxaysaa laba mas'alo isku dhow oo suur ahaan isu ayaa midna caqdigii uu ku buray midna caqdigii uu ku ansaxay suurada hore waxaa weeyaan wuxuu hi xoolaha inoogu shaqee wixii faa'iidada ka soo baxdana nis baan anu leeyahay taa caqdiguu fasahadaya sababtoo ah dee ninkan waa milkiile niska nis buu qaatay niska kalena muuna sheegin ciddii yeelanaysa ninkan caamilka ahana looma magacaabin asal ahaan xoolaha asagoo xog kuma leh marka maadaama uu ka aamusay qaybtii caamilka caqdi buu buraya ila asagoo aslanba xoolaha wax kuma lahayn laakiin taa cagsigeed hadduu dhaho xoolahan qaado inoogu shaqay wixii ka soo baxay faa'iide ahana nis baad ku leedahay oo niskiisii ka aamuso niskii maaligga uu ka aamuso niska kale cidda qaadanaysa muuna sheegin taasi waa saxaysa sababtoo ah dee caamilka ah ayuunbuu muran ku jiray niskiisiina la sheeg niskan kalena cidda yeelanaysa wa iska caddahay waa maaliki maxaa yeele marka aslanba xoolahan asagu iska lahaa xoolahan faa'ida ka soo baxdana xaq buu leeyahay aslan cid kula haysata oo kula murmaysa ma jirto marka tan dambe iyada way ansaxaysaa wnuhu waxaa la shardinayaa buu hi wadaajintii inuu ahaado macluuman mid la ogyahay biljusiyati qaybnimo lagu ogyahay falow qaala haddaba hadduu dhaho calaa ana laka waan kula heshiiyey calaa ana laka inaad ku lahaato fiihi ribxii sharikatan wadaag aw mase nasiiban qayb fasadawu fasahaaday aw mase baynanaa inay noo dhaxayso faa'iidadu fal asaxu muctamad waxaa weeye asixatu markaa inuu asaxayo hadduu saa dhaho oo wayakuunu markaa ribxi wuxuu noqonaya nisfayni laba isleeg baa loo qaybinayaa walow qaala haddii uu liya nisf anu nis baan fasada waa fasahaadaya fil asaxi muctamad haddaan qabanno wain qaala hadduu dhaho laka adigu caamilow annisfu kala barh baad leedahay saxa waa asaxaya cala saxiixi muctamad haddaan qabanno walow sharada haddii uu u shardiyo liaxadihimaa mid ahaan labadooda ama maaligii ama caamilkii casharatan toban ow amase ribxa sinfin qayb mucayan ah faa'iidadeed nooc mucayan oo xoolihii lagu ganacsanayay faa'iidadiisa hadduu u shardiyo midkood fasada waa fasahaadaya masalada koobaad laba maslo halkan mualif ku sheegay masalada koobaad waxaa weeye jus-iyadii kaga ixtiraazayaa faa-iido wuu sheegay sida loo qaybsanayo qaabka faaida loo qaybsanayo wuu sheegay laakiin sidii saxdahayd muunu usheegin ee jus-iyadahayd bercentageka muunu sheegine wuxuu ihi xoolahan inaogu shaqee wixii ka soo baxa boqol dollar baad ku leedahay mualifku toban buu nagu mitaaliyey waxaa doonta ka dhig lacagta toban baad ku leedahay boqol baad ku leedahay kun baad ku leedahay ama cagsigeed anigaa boqol kuleh ama anu kun baan ku leeyahay wixii kalena adigaa iskale wixii kalena adigaa iskale waay taasi ma asaxayso maxaa yeelay jus-iyo mucayan ah muusan sheegin bercentage muna uqaybin waxaaba laga yaabaaba soo baxaysa intaa uu qofkaa u magacaabay inay noqoto oo qofkii kalena uu meel cidlaa kusoo dhaco taasina ma banaano waxaa ka baxay meesha shardiga ahaa inay faaidada isla wadaagaan marka ma yani lacag muxadada oo maqtuucah kama dhigi karo faaidada ma dhigi karo maalan faaidada ka soo waxaad ku leedahay kun doolar faaidada ka soo baxda ku leedahay shan boqol doolar ma banaano waa inu dha kasoo baxaysa boqolkiiba intaasaad ku ledahay hadda doona boqolkiiba hal baad ku leedahay hadhehe laakiin waa inuu caddeeya inta uu kuleeyahay waaya sidoo kale hadduu dhaho sinfi mucayana waxaana ka ganacsanayno nooc ka mid ah alaabahan faaidada ka soo ayaan anu leeyahay ama adu aada leedahay taasina ma banaano maalan waxay ka ganacsanayeen raashinkii iyo bagaashka dabeetana wuxuu yihi faaidada bagaash ka soo baxdana anigaa yeelanaya faaidada raashin ka soo baxdana adigaa yeelanaya taasi ma banaano sif mucayana inuu dhaho faaidadiisa adu qaado ana sifiga kalaan qaadanaya ama inta kale aan u qaadanaya ma banaano taasna waxay keeni kartaa in faa'iidadii ayna wadaagin lacalla haddii wixii ka soo baxay ee faa'iide ahaa uu noqdo sifigii la magacaabay faaidada noqotaba qofkaasaa yeelanaya qofkii kalena uu qadaya ama taa cagsiga sinfigii la magacaayo faidana kasoo bixinba wixii kale laakiin faaida kasoo baxdo waxaa taa ka laazimaysa in labadii mid ahaan meesha laga saaro faaidadiisi faslun fasalkan mualif wuxuu ku sheegi doonaa rukniga afaraad oo ah siiqadii wuxuu ihi yushtaradu waxaa la shardiyaa iijaabun iijaab ayaa la shardiyaa hadal soo jeedin wa qabuulun iyo aqbalid ayaa la shardiyaa waqiila waxaa lihi yakfi waxaa ku filan alqabuulu aqbal ma ku filan bilficli ficl in lagu aqbalo ayaa ku filan waaya rugniga afaraad waxaa wey siiqadii marka qiraadka waxaa loo shardiyaa siiqada siiqadaasina waa iijaab iyo qabuul iijaabka waxa wey sida inuu dhaho qaaradtuka daarabtuka caamaltuka bic washtari calaa ana ribxa baynana xoolahan ku ganacso oo wixii kasoo baxay faa'idaha waan wada yeelanaynaa waaya iyo wixii la midka ah iyo qabuul qofkii caamilkan inuu aqbalo dhaho waan aqbale waan yeelo waan qaatay maalan inuu aqbalo ayaa shardi ah oo qabuulkii weliba uu caddeeyo qiilba wuxuu leeyahay inuu ku dhawaaqo shardi ma ahee haddii uu ficliyan u sameeyo bractical ganacsiga u sameeyo ku fila maalan wuxuu xoolahan qaado inoogu ganacso xoolihii buu qaado ganacsigu ku bilaabay taasaa ku filan buu leeyahay waaya yushtard waxaa la shardiya iijaab iyo waqabuulna aqbalid ayaa la shardiga waqiila waxaa lahi yakfi waxaa ku filan alqabuula aqbalid bilficli ficil sida wakaaladaba ay ahayd wakaalada waxaa lagu soo dhaaftay in qofka wakiilka ayna shardi ahayn inuu aqbalo oo wakaalada inuu ku dhawaaqo ficlan buu aqbali karaa ficil wa sharduhumaa labadii caaqid waa maalig iyo caamilkii shardigooda waxaa weeye ka wakiilin sida wakiilkii iyo muwakilin iyo wax dirsaday waayahay kanna waa ruknigii shanaad ee u dambeeyey arkaanta waa caaqideynkii caaqideynkii waxa waa maaligii iyo caamilkii waxaa loo shardiyaa buu ihi shuruuddii loo shardinaya wakiilka iyo muwakilka wakiilka iyo muwakilka shuruuddii loo shardinaya ayaa iyagana loo shardinaya oo maxay ahayn shuruuddaas waxay nugu soo dhaafeen fii baabi lwakaala inay yihiin dad qaangaara oo caqli leh oo xoolahooda u madax bannaan oon la khasbin oo ikhtiyaarkooda xoolahooda waxa weeyaan u maamulanaya kuwana saas maa loo shardinayaa maaligii iyo caamilkii waxaa baxay ilmihii yaraa qofkii safiiha qofkii waallaa addoonkii waxaaso dhan baa kaa baxaya walow qaanada haddii uu kula heshiiyo qofkii caamilka ahaa ee shaqaalaha aakhara mid kale hadduu kula heshiiyo biidni lmaaliki maaliga idankiisa liyushaarikahu si uu la wadaago fi lcamali shaqadii iyo waribxi faa'iidadii lam yejisuma banaani filasax muctamad haddaan qabano وبغير bigayri idnihi isagoon maaligii ufasixinna faasidun waaba faasid waayahay wuxuu ku yihi qofka caamilka ah ee shaqaalaha ka ah qiraadka haddii uu qof kale oo shaqaalo ah uu la heshiiyo oo ninkan maaligaha ah uu ufasaxo dhao qof kale la heshii si isla markaa ay u wadaagaan shaqadii iyo faa'iidadiiba taasi ma bannaano maxaa yeelay qiraadku wuxuu ku dhisan yahay calaa khilaafi lqiyaas qiyaasku khilaafsan yahay qiraadkuna had iyo jeer wuxuu dhex laba qof maalig iyo caamil labadaasuu dhex marayaa maaliguna camal ma leh caamilkuna xoolo oo xoolo asuu iska leeyahay ma ah hadduu doono caamilku ha tacadudo hal mar dad fara badan qofka maalig hala heshiiyo muhimaddu waxay tahay uun waxa weya maalig iyo aamil inuu dhexeeyo halkana qiraadka wuxuu dhex laba shaqaale nin shaqaala ayaa shaqaalo kale la qiraatamay oo kula heshiiyey hantidan kusii ganacso oo waxa weeye faa'iida ka soo baxdana waxa weeye intaasaan u kala yeelanayna qofkii maaligga ahaa muna la heshiini ee qofkii caamilka aha baa la heshiyey taasaa la diidaya waaya hadduu ufasaxay ma asaxayso hadduuna ufasixinna caqdi faasid ah ayuu noqonayaa hadduuna ufasixinna waa saasoo kale iyaduu fasahaday caqdigii waaya walow qaarada hadduu la heshiiye alcaamil shaqaalihi aakhara qof kale biidni maalia maaliga idankiisa kula heshiiye liyshaarik si ula wadaaba ficamali shaqadii ribxi faaida lam yajuz ma banaan filasax muctamad haddaan qabana wa bigayri idni isagoon ufasixinna faasidun waaba faasid qiraadka asaga ah fain tasarafa ahaanii shaqaalihii labaad haddii uu tasarufo oo uu ganacsigii guda galo fa tasarufu haasibin mid wax dhacay tasarufkii weeyaan marka ayada ah fain ishtaraa hadduu kusoo iibsado fii dimati dimadii hadduu kusoo iibsado waqulna aan dhahno biljadiidi qowlkii jadiidka haddii aan cuskanno oo ah in faa'iidadu dhammaanteed qofkii kaasibka ah uu yeelanayo faribxu markaa faa'iidadii lilcaamili alwal shaqaalihii hore ayaa faa'iidada yeelanaya filasaxi muctamad haddaan qabanno wa calayhi waxaana ku waajibaya shaqaalihii hore lihaani kii labaad ugu waajibaya ujratuhu mushqaayadiisii inuu siiyo waqiila waxaa la yidhi huwa ridixii oo idilba liaani kan dambaaba iska leh wain ishtaraa hadduu kusoo iibsadose kan labaadi bicayni maali qiraadi xoolihii qiraadka cayntood hadduu kusoo iibsado fa baailun iibsigaasi waa iibsi baail ah wuxuu yihi masaladii hadda aan soo tilmaamayna masalada daba socotaa oo ninkii caamilka ahaa ee waxaa weeye la heshiiyey caamil labaad oo hantidii ku wareejiyo ku ganacso faa'iidadana waxa weeye sidaasaan u kala yeelan doonaa oo ila wadaagi doontaa kaa dambe ee waxa weye ninkan shaqaalaha uu sii shaqaalaysiiyey shaqaale shaqaale shaqaalaysiye weyaane shaqaale shaqaala dirsada weeyaane ee weliba maaligii uusan u idmin waliya suuradda waxa wey haduusan maaligi u fasixin arrinkaas kan dambe haddaba shaqaalahan dambe haddii uu xoolihii ku ganacsado waxa weeye nin haasiba oo xoolihii dhacay tasarufkii oo kale weeye marka wixii uu ku tasarufay wuu magdhabayaa maxaa yeele qofkii maaligga ah uma fasixin ninkan caamilka ah inuu u shaqeeyo kan dirsadina xoolahan mabaleba marka tasarufkiisu waa tasaruf khaasib haddaba haddii uu xoolo soo iibsado soo ganacsiga usoo iibiyo labaan u kala qaadayna inuu dimadiisa kusoo iibiyey inuu cayna maalilqiraad xoolihii ganacsiga laftirkiisa cayntooda kusoo iibiyey hadduu dimadiisa kusoo iibiyey oo uusan xoolihii soo bandhigin markii cagtigu dhacayay isla markaana qowlkii jadiidka aan cuskano qolka jadiidka waa maxay wuxuu leeyahay ribaxa qofka khaasibka haddii uu xoolihii soo dhacay ku ganacsado faa'iidada xoolaha ka soo baxda asagaa yeelanaya qowlkaas wuuna soo dhaafay fii baab alkasbi wuu nagu soo dhaafay haddaba haddaan qowlka cuskano ribixii oo idil caamilkii hore aa yeelanaya caamilkii ninkan dirsaday ee hore ayaa yeelanaya faaidadii soo baxday ee ninkan uu soo saaray shaqaalaha dambe waxaana ku waajibaya ninkan caamilkii hore inuu siiyo kan uu dirsaday ujuuradiisii mushqaayadiisi illa wuu u shaqeeyey faa'iidana uu soo saaray kaasi waa qowlka muctamadka ah qiil baa wuxuu leeyahay maya ee waxa weeyaan faa'iidada soo baxday shaqaalahan dambe ayaa qaadanaya oo sidii maaligoo kale ayuu noqonaya taasi waa haddii uu dimadii kusoo iibiyey ninka shaqaalahaee dambe haddii laakiin cayna maalilqiraad hantidii loo dhiibay ee lagu ganacsanayey laftirkeedii hadduu waxaan kusoo iibiyey caqdigaasi maba asixinba faaidada ka soo baxay hataa muctabar maaha waa la celinaya caqdiga waa laga noqonaya maxaa yeelay ninkan wuxuu u dhiibay hanti uusan lahayn kanna wuxuu kusoo iibiyey xoolo uusan lahayn qofkii lahaana uusan ufasixin marka wuxuu noqonaya tasaruf alfuduuli ama bayc اlfuduuli ayuu noqonaya marka ma asaxayo wuxuu ku yihi fain tasarafa aani kii dambe haddii uu ku tasarufa xoolihii fa tasarufu haasibin nin soo dhacay tasarufkii in weeye fain ishtaraa fi dimati dimadii hadduu kusii iibsado waqulna aan dhahno biljadiidi qowlkii jadiidka oo ah in faa'iidadoo idili qofkan haasibka ah xoolaha soo dhacay faaidadii ka soo baxday xoolihii uu soo dhacay uu yeelanayo hadduu ku ganacsado maalan faribxu faaidadii marka ayada ah lilcaamil alwali shaqaalihii hore ayaa yeelanaya fi asaxi muctamad haddaan qaban wa calayhi waxaa ku waajibaya caamilkaa hore lihaani kii labaad ugu waajibay ujratu mushqaayadiisii waqiila waxaa lidhi huwa faaidado idin waxaa yeelanaya lihaaniya shaqaalahan dambeaba yeelanaya wain ishtaraa shaqaalahan dambe hadduu kusoo iibsado bicayni maalilqiraadi xoolihii qiraadka cayntooda hadduu kuso iibsado fabaatilun caqdigii markaa caqdi bure weeye wayajuusu waxaa bannaan an yuqaarida inuu la heshiiyo alwaaxidu hal qof inayn laba inuu la heshiiyo hantidii u dhiibo ayaa bannaan mutafaadilan asagoo u kala badinaya faa'iidadii waxaa weeye ay qaadan lahaayeen wa mutasaawiin ayagoo faa'iidadii u siman wاlinaani labadii qofna inay dirsadaan baa bannaan oo ay u dhiibtaan xoolo waaxidan hal qof wاribxu faa'iidadiina bacda nasiibi اlcaamili kan shaqaalaha qaybtiisa kadib baynahumaa labadii qof ee hantiilayaasha ah ayuu udhaxeeya bixasabi اlmaali xoolaha si ay iskuu lahaayeenna way u qaybsanayaan faa'iidada wuxuu ku yidhi hal qof wuxuu kula heshiin karaa yani caqdigii qiraadka hadda aan tilmaamaynay laba qof intuu laba qof hantidiisu udhiiba hal qof wuu dhihi karaa labadiinan xoolahaygan qaado oo inoogu ganacsada wixii faa'iidaya soo baxdana waan qaybsanaynaa marka faa'iidadaas wuxuu ka dhigi karaa faa'iido isla oo labadaas shaqaalaha u siman yihiin ama faa'iido kala badan u kala badin kara labadii shaqaalaha wuuna u simi karaa faa'iidadii oo uu dhihi karaa faa'iidada maalan waxa weeyaan waxaad leeda soddon adna boqolkiiba soddon baad leedahay inta kalena aniga iskale ama wuxuu dhihi karaa adna waxaad leedahay boqol kiiba labaatan adna waxaad leedahay boqol kiiba soddon ama boqol kiiba afartan si ay u kala karti yihiin waaya taa laba nin hal qof xoolahooda way u dhiiban karaan si uu u ganacsado waaya faa'iidada markaa soo baxaysana oo ninkaa labada nin ay xoolaha u dhiibteen uu soo saaro markuu ku ganacsado kadib qaybtiisii markii laga saaro intuu asagu ninkan shaqaalaha uu ku lahaa faa'iida markii laga saaro wixii soo hadha labadii nin ee milkiilayaasha ahaa ayaa u qaybsan doonaa calaa xasabi maal intay xoolaha ku kala lahaayeen ilaa iyagu baynahumaa caqdigan waa shirku qofka caamilka ahan marki loo fiiriyo waa qiraab marka ninkan qaybtiisii markii laga saaro intuu ku lahaa faa'iidada maalan wuxuu ku lahaa boqol kiiba soddon ayuu ku lahaa amaba ka soo qaad maalan boqol kiiba konton buu lahaa kontonkiisii markii uu la baxo kontonka soo hara calaa qadri maalayn si u kala lahaayeen xoolaha hadday isku in lahaayeen ooluhu siman u wada lahaayeen waxa weya nis iyo kala qaadanayaan hadday xoolaha u kala badnaayeen si u kala badnaayeen bercentage ukala lahaayeen xoolaha ayuun bay faa'iidadana u qaybsanayaan waidaa fasada alqiraadu qiraadkii hadduu buro nafada tasarufu alcaamili shaqaalaha tasarufkiisii ayaa fulaya waribxu faa'iidadiina lilmaaliki maaligi ayaa yeelan doona wa calayhi waxaana ku waajibaya ninkaa maaliga ah lcaamili ninkii caamilka ugu waajibaya ujratu milihi mili camalihi shaqadiisii wax la mid ah mushqaayadeedii inuu siiyo shaqadiisa mid lamida mushqaayadii lagu siin lahaa inuu siiyo ayaa ku waajibaya ilaa idaa qaala inuu dhahay mooyaane qaaradtuka xoolahanaan kuu dhiibay wa jamiicu ribxi faa'iidado idilna lii anaa yeelan doonaa falaa shaya lahu marka ayada waxba yeelan mahayo ninkan caamilka fil asaxi muctamada haddaan qabano wuxuu ku yihi caqdigii qiraadka haddii uu fasahaado oo waxyaabihii aan soo tilmaanay wax ka mida ah uu ku fasahaado oo ku buro horta tasaruف caamilkan shaqaalaha tasarufkiisii ganacsigiisii uu furaya wuxuu iibi wuxuu soo iibsadaba la dhihi mahayo waa baطil ee uu soconaya waaya maxaa yeele maaligii iska lahaa baa u fasaxay faa'iidadana waxaa qaadan doona ninkan maaliga wax alla wixii faaida soo baxdo idil ninkan maaligaa qaadan doona laakiin ninkan caamilka ah ee u shaqaynaya waxaa laga rabaa inuu siiyo mushqaayadiisa intaa u shaqaynaya ujratulmithli yacni shaqada uu qabanayey waxa asagoo kale lagu siiyo inuu ku siiyaa looga baahanya ilaa ninkan bilaash kuma shaqaynayninne waaya wuxuu shaqeeyey asagoo hunguriyeynaya wixii loo magacaabay boqolkiiba kiiba konton la yidhi lakin caqdigiibaa fasaaday soo maha boqol kiiba kontonkii siinayo laakiin waxaa la siin doonaa mushqaayadiisii mushahar baa la siin doonaa intaa uu shaqaynayey wax u qalma oo isagoo kale uu ku shaqeeyo maalan taa waxaa laga soo reebayaa un haddii caqdiga qiraadka ku fasahaaday siiqadan uu mualif ku sheegay uu yidhi maalan hantidan inoogu shaqee faa'iidadoo idilna anaa qaadan doona adu waxbay ma yeelanaysid marka ayadaa ninkan caamilka ah waxba yeelan maayo hadda cadigii qiraadku caqdi faasid ah maxaa yeeley mesha ka baxay faaida wadaagii baa meesha ka baxay laakiin waxa weeye mar hadduu caqdigii fasahaado waxay ahayd ujurtu mitl la siiye soo maa ujurtu mitl hadda lama siinayo maxaa yeele marka horeba dee loomama sheeginba faaida inuu qaadan doono inuu wax qaadan doono loomama sheeginba marka ninkan bilaash buu ku shaqaynayey isagoon waxun guriga ah ka qabin faa'iido sidaa darteed asagaa meel cidlaha isdhigay waxa waxba la siin mahayo wuxuu ku wada fasad alqiraadu qiraadka hadduu buro nafada tasarufu alcaamili shaqaalaha tasarufkiisa wuu fulayaa waribxu faa'iidona lilmaalika maaliga ayaa yeelan doona wa calayhi waxaana ku waajibaya ninkii maaliga ah lilcaamil ninkii shaqaalaha u waajibaya ujurtu midli camalihi shaqadiisa mid la ah, lagu bixiyo inuu siiyo ninka caamilka ayaa ku waajibaya ilaa idaa qaal inuu yidhi mooyaane qaaratuka waan kula heshiiye oo xoolahanaan kuu dhiibay wa jamiicu ribxi faa'iidadoo dhanna lii anigaa yeelan doona falaa shaya lahu markaa ninkii caamilka waxba yeelan mahayo fil asaxi muctamad haddaan qabanno wayatasarafu alcaamilu shaqaaluhu wuu tasarufayaa oo wuu takri falayaa xoolihii buu ku shaqaynaya muxtaadan asagoo dadaalaya laa biqadnin dagid ku shaqayn mahayo walaa nasii'atin daynna wax ku bixin mahayo bilaa idin isagoon loo fasixin walahu waxaa u bannaan albaycu inuu ku iibiyo bicardi badeeco inuu wax ku iibiyo way bannaanta walahu waxaa u bannaan sidoo kale alraddu inuu ku celiyo bicaybin ceeb shay uu soo iibsaday inuu ceeb ku celiyo taqtadiihi celintaas ay keenayso maslaxatun dan dantii ganacsigu ay keenayso fain iqtadad hadday dantii ay keento alimsaaka inuu iska hayo shaygaa maciibka laga soo iibiyey falaa markaa ma celinayo fil asaxi muctamad haddaan qabanno welilmaaliki ninkii iska lahaa hantida waxaa u bannaan alraddu inuu celiyo shaygaa ceebta leh fain ikhtalafa hadday isku qabtaan celintii hayntii cumila waxaa lagu camalfalayaa bilmaslaxati siday dantu ku jirto walaa yucaamilu la mucaamaloon mahayo almaalika hantiilihii la mucaamaloon mahayo wax ka iibin maayo walaa yashtari usoo iibin maayo lilqiraadi qiraadkii biakara min ra'si lmaali raasamaalkii wax ka badan ugu soo iibin maayo walaa man yactiqu cala almaaliki hantiilihii qof ku xoroobayana usoo iibin maayo bikayri idnihi isagoon u fasixin wakada waxaa la ah zawjuhu zawjkii yani zawjku wuxuu noqon karaa xaaskii ama odaygii labada wuu noqon karaa hadduu addoon yahay usoo iibin maayo fil asaxi muctamad haddaan qabanno walow facal haduu sidaa uu yeelo oo waxyaabihii aan soo tilmaanay ee loo diiday inuu ku tasarufo hadduu khilaafo uu sameeyo oo maalan raasamaalkii wax ka badan uu kusoo iibiyo ama waxa weeye qof ka xoroobaya ninkii milkiilaha usoo iibiyo ama zawjkii maaligii usoo iibiyo lam yaac udhici mahayo iibkii lilmaaliki hantiili udhici mahayo wayac wuxuu udhacayaa lilcaamili shaqaalihii in ishtaraa haddii uu kusoo iibsaday fi dimati dimadii hadduu kusoo iibsaday la safri maayo bilmaali xoolihi bilaa idni asagoo loo fasixin walaa yunfiqu minhu ka biiri mahayo calaa nafsi naftiisa xadaran nagaadi wakada waxaa lamid ah safaran safar dhexdiina waa uu lamid fi abhari muctamad haddaan qabanno waayahay wuxuu ku yihi ninkan caamilka ah waxaa looga baahan yahay markan uu xoolaha qofkan uu udhiibay ku ganacsanayo inuu dadaalo oo wixii dani ku jirto uun hadiya jeer uu sameeyo isla markaa wixii waxa weye dhib keeni karaa uu iska ilaaliyo maalan xoolihii inuusan ku iibinin abni faaxish abni dagid inuusan ku iibinin dagid foolxun oo maalan shaygii boqol marayey uusan ku iibinin conton ama shaygii conton marayey una kusoo iibsanin boqol yani labanlaab uusan kusoo iibsanin taas waa dagid foolx oo waxa weeye dhacwey hantidiibuu khasaarinaya sidoo kale dayn waa inuusan ku iibinin waa inuu kaash ku iibiya in loo fasaxa mooyaane haddii ninkii milkiila dhaho dayn waad ku iibin kartaa waa caadi markaa dhib male badeeco wuu ku iibin karaa oo maalan badeecadii badeeco kale wuu ku bedelan karaa hadduu arko faaide inay ku jirto sida asalka waxa way badeecada in lacag lagu iibiyo laakiin badeeco kale wuu ku bedelan karaa haddii uu soo iibsado shay dabeetna shayguu soo iibsaday uu kusoo baxdo ceeb ceebtii wuu ku celin karaa haddii maslaxadu ku jirto inuu celiyo hadday maslaxadu ku jirto inuusan celinina oo shaygan faa'iido badanba uu ku qabo asagoo ceebtaa leh wuu iska haynaya ma celinaya markaa laakiin ninkii milkiilaha ahaa waxa u banaan inuu iska celiyo shaygaa ceebta leh ee uu ninkan caamilka uu soo iibiyey hadday haddaba isku qabtaan milkiilihii iyo caamilkii waan celinaynaa iyo celin mayno shayga milkiilihi maalan wuxuu waan celin caamilkiina wuxuu leeya nin sheegan celiyadu faaida ay noogu jirte marka iyada waxaa lagu camal falayaa maslaxadu siday ku jirto kolba sida maslaxadu ku jirto ayaa lagu camal falayaa sidoo kale ninkan caamilka ah uma banaano inuu la mucaamalo maaligii hantiilihii inuu wax ka iibiyo ama wax kasoo iibsado uma banaano len xoolahan baa iska leh waa hantidiisii inuu hantidiisu ku iibiya ayay noqonaysaa haddama banaanta maalan inaad waxa weeye shaarkaaga aad ku iibiso sarwaalkaaga ama saacadaadii mobilkaaga inaad isku iibsato ma banaanta ama neefkaaga neefkan isku iibso waa saasoo kaleo yani waa ciyaar weyaan wax faa'iidoo ku jirta ma jirto marka qofkan maalinka waxna ka iibin mahayo waxna kasoo iibsan mahayo sidoo kale usoo iibin mahayo xoolihii qiraadka wax ka badan raasamaalkii loo dhiibay maalan waxaa loo dhiibay lacag shan kun oo dollar ah si u ganacsado usoo amaahan mahayo wax ka badan shan kun oo dollar badeeco dhan maalan toban kun oo doolar soo qaadi mahayo ilan dayn bay ku tahay badeecadaas waxay keeni kartaa hadhow in khasaare yimaado maalan oo culeys soo fula ninkii maaliga ah oo dhib yimaado marka raasamaalka intuu dhan yahay ayuunbuu ku ganacsanaya ka badin mahayo waxaan soo iibsanayo raasamaalkii sidoo kale ninkii maaliga ah usoo iibin mahayo qof ku xoroobaya oo maalan asalkiisii ah addoon ama adoon inankiisii ah usoo iibin maayo haddii oo ay dhacdo in addoomo uu soo iibsado iska ilaalinayaa usuushiisi iyo furuucdiisi soo iibiyo maxaa usuushiisi furuucdiisu waxa weeyaan sayidkii waxa weeyaan uu usoo iibiyey ayay ku xoroobayaan qofkii maaligga ah hadduu inankiisi usoo iibiy ama aabihii usoo iibiy maalan uu ku xoroobaya ama hooyadii usoo iibiyo sidoo kale xaaskiisi usoo iibin maayo xaaskiisii sidoo kale usoo iibin maayo ama zawjkii hadday gabadhahay qofka xoolaha u dhiibay ninkeedii oo addoona ah usoo iibin maayo maxaa yeelay caqdigii nikaaxa ayaa fasakhnaya haddii ninkii loo soo iibiya xaaskiisii addoon ah oo uu milkiyo isagu yeesho waxa wey caqdigii nikaaxa ayaa buraya marka hore addoon bay ahayd wuu qabay markuu loo soo iibiyeyna milki mamluukay noqotay milkiga nikaaxu ma kulmaan milkiga nikaaxu ma kulmaan milkigaa ka xoog badan nikaaxaa buraya marka marka ninkan reerkiisii uu ka burburiyey sooma ah reerkiisii ayuu ka burburiyey khasaara usoo jeeday inuu faa'ido u keena iskaba dhaaf hadduu haddaba uu sidaas samey uhi oo waxa soo tilmaanay uu khilaafo oo uu ninkan caamilka ah maalan uu alaabtii loo dhiibay raasamaalkahayd wax ka badan uu kusoo iibiyo raasamaalki wax ka badan uu soo amaahdo ama uu maalan qofka xoroobayay uu soo iibiyo waxa weeyaan beecaasi uma dhacaya ninkii maaliga ahaa ninka caamilka aha yeelanaya waxaas ilan looma dirsanayna waa hadduu dimadiisi kusoo iibiyey uusan hantidii loo dhiibay uusan caqdiga ku magacaabin uusan soo bandhigin laakiin haddii uu bicayni maali qiraad kusoo iibiyey muuna sheegay mualifke taa beec sidoo kale xoolihii la safri maayo ninkan caamilka xoolihii loo dhibay ku ganacsan layidhi ayadoon loo fasixin la safri maayo maxaa yele safarku khatartiisuu leeyahay haddii laakiin loo fasaxo la dhaho la safar meesha doonta la qabo xoolaha markaad nou ganacsanayso waad u fasaxan inaad la safarto taasi waa caadi sidoo kale ninkan shaqaalaha ah hantidaa uu hayo ee maalulqiraad ah naftiisa kama biili karo nagaadiha ku jiro ama safar ha ku jiro xoolaha loo dhiibay ee ku ganacsanayo naftiisa kama biili karo maxaa yeelay wuxuu ku leeyahay faa'iido macluuma ah. marka wax ka badan faa'iidadaas oo ka duwan ma yeelanayo midda kale nafaqada waxaaba dhici karta biilkaas uu naftiisa ka biilaya masaariifta ah. in uu noqdo faa'iidada qadarkeeda inuu noqdaa dhici karta inuu ka batana waaba dhici kartaa oo markaa ay keento taasi in uu la keli noqdo faa'iidada idil ninkii maaliga ahaana usan faaidadii waba ku yeelanin haddii faaidadii u ka batana yani masaarijta haday faidadii ka badatana waxay keenaysaa inuu raasamaalkii uu biisho oo markaa khasaaro uu soo jeedo marka ala kulli xaal taasi ma banaa wuxuu hi wacalayhi waxaa ku waajibay ninkii caamilka ahaa ficlu maa yactaaduhu wixii la caadaystay inuu sameeyo ka dayi thawbi sida marada inuu laalaabo wawan khafiifi shaygii fududaa inuu miisaamo ka dahabin sida dahabkii oo miskin miskigii weeye lalamticati haqiilati alaabtii cuslayd laakiin laguma le inuu markaa miisaamo wanawihi wiii la mid ah wanaxwihi wixii la midka ahaa wamaa laa yalzamuhu shaqadii aan ku waajibaynin lahu waxaa u bannaan qofkii caamilka alistijaaru inuu usoo koraysto qof kale calayhi shaqada ayada ah wuxuu ku yihi qofka shaqaalaha ah ee qiraad ka shaqaynaya waxaa ku waajibaya inuu sameeyo waxa caadada loo leeyahay shaqaaluhu inay ka shaqeeyaan sida maalan maryihi inuu laalaabo oo kale dharkii lagu ganacsanayey waxyaabaha fudud inuu miisaamo oo kale sida miskigii iyo dahabkii dahabkii miskigu way fudud yihiin miisaankoodu uu laakiin alaabaha culculus ee miisaanka u baahan inuu miisaamo waajib kumaha isaga oo miisaanka saara shaqaal u samayn karaa oo yeeli karaa waaya ilaan shaqadiisu waa ganacsi tanna xamaal ba bedelaysa marka inuu xamaali noqdo shardi ma aha shaqa xamaal shaqada marka qof xamaali ah ayuu dirsan doonaa haddaba wixii asagaan ku waajibayn inuu ka shaqeeyo qof kaleu u shaqaalaysiinaya oo uu udirsanaya oo usoo kiraysanaya wuxuu ku yihi wadadharu muctamad waxaa weeye ana alcaamila qofkan shaqaalaha ah yamliku inuu milkin doono xisatahu qeybtiisii min aribxi faa'iidada uu ku lahaa bilqismati qaybin buu ku milkinayaa laa biduhuuri muuqashose ku milkin maayo qofkan caamilka ah faa'iidada goormuu milkinayaa ma ku milkinayaa markii faa'iidada la kala qaybiyo ee ribi arbaaxdii la kala qaybsado nin walba sadkiisii meel loo dhigo mise markii ay faa'iidada soo baxdaba faa'iidada uu garanaya qaybtuu ku leeyahay intiisii ula bixi karaa oo jeebku gashan karaa oo wuxuu doono ayuu ka samayn karaa maya faa'iidada wuxuu ku milkinayaa bialqisma qaybin ayuu ku milkinayaa qaybin buu ku milkinayaa biuhuur inay soo baxda faaidadii kuma milkinayo faaidun baa soo baxdan intayda ka qaadan la qaybinin ma banaano ilaa inta laga qaybinaya faaidada waxba kama qaadan karti sababtoo ah waxaaba dhici karta khasaare inuu yimaado khasaare had jeer waa laga kabaya faaidada marka inuu ku degdega ma ah masaladan waxay nagu soo dhaaftay fii baabi zaka hadaad xusuustaan haddii kaleba fii baabi zaka ayuu mualif ku tilmaamay masalada wladharu muctamad waxaa weeye ana alcaamila shaqaalihi yamliki inuu ku milkinaya xisatahu qaybtiisa min aribxi faaidadu ku lahaa bilqismati qaybin buu ku milkinaya laa biduhuuri muuqasho laakiin ku milkin mahayo wa himaaru shajari geedaha midhahooda wanataaji iyo dhashii xoolaha wa kasbu raqiiq iyo addoonka wixii uu soo shaqeeyey walmahru iyo meherkii imaarka midhahaas iyo dhashaas xooluhu dhaleen iyo kasabka raqiiqa iyo meherkaas alxaasilatu intaaba ka dhashay min maali qiraadi xoolihii lagu ganacsanayey ee qiraadka yafuuzu biha waxaa qaadan doona almaaliku ninkii milkiilaha ahaa waqiila waxaa yihi maalu qiraadin waa hanti qiraad weeyaan oo laisku waaya wuxuu ku yihi haddii ninkii caamilka ahaa xoolihii loo dhiibay uu ku ganacsado dabeetana uu maalan kasoo iibiyo beer beertaa midhaheeda ama uu kasoo iibiyo xoolo xoolahaasi ay xoolo kale sii dhalaan ama uu kasoo iibiyo adoomo addoomahaasi ay wax soo shaqeeyaan ay soo xamaalaan ama uu kasoo iibiyo hablo addoommo ah oo hablihii la guursado oo dabeetana meher laga qaato waxaasoo faa'iide ah oo ka dhalanaysa xoolihii uu soo iibiyey ganacsiga ahaa waxa weeyaan waxaa qaadan doona ninka maaliga ah caamili ma waxba kuma leh maxaa yeelay waa hantidiisii wixii ka dhashay un weeyaan ee ma aha fawaa'id ka dhashay businesska ama ganacsiga ka dhashay ma aha ee waa hantidii waxa weeye xoolihiisii waxay sii dhaleen wayaan xoolihiisii waxay sii dhaleen wayaan ee wax ganacsi iyo rugrugid ku dhashay ma aha marka geeduhu midhahay bixiyeen iyo waxa weeye kasabkii addoonka ah, waxa wey lasoo iibiyey ee ganacsiga lagu soo iibiyey xoolihii lasoo iibiyey xoolihay sii dhaleen adoomihii waxa weeyaan lasoo iibsaday meherkoodii intaaba waxa weya maaligii baa qaadanaya qiilba wuxuu leya maya ee eh, xoolihii qaraadka ayay ku jiraan hadhow faa'iida qaybsi ayay soo gelayaan wuxuu ku yihi watimaaru shajari geedaha midhahooda wanitaaji iyo xoolaha dhashooda xoolihii lagu ganacsanaya weyaan dhashoodii wa kasbu raqiiqi addoonka wixii uu soo xoogsaday walmahru iyo meherkii intaaba alxaasilatu ka dhashay bimaali qiraad xoolihii qiraadka yafuuzu biha waxaa qaadan doona almaaliku maalikii baa qaadan doona waqiila waxaa yidhi maalu qiraadin waa xoolo qiraad wanaqsu nusqaanti alxaasilu biarruqsi rakhiisnimo maxsuubun waxaa laga xisaabin doona laga jari doonaa min aribxi faa'iidadii ma amkan intay suurtagal tahay wamajbuurun bihi waa lagu kabi doonaa wakada waxaa la mid ah low talifa bacduhu xoolihii barkood hadday ku dhintaan biaafatin aafo aw qasbin ama dhicid aw amase sariqatin xatooyo bacda tasarufi اlcaamili ninkii shaqaalaha ahaa markii uu xoolihii ku tasarrufa kadib filasaxi muctamad haddaan qabanno wain telifa xoolihii bar ka mid a hadday dhintaan qabla tasarufii shaqaalihi intuusan xoolihii ku ganacsaninba fa min ra'si اlmaali waxaa laga xisaabin doonaa khasaarahaas raasamaalkii filasaxi muctamad haddaan qabanno halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa khasaarihii xoolihii lagu ganacsanayay ee ninka loo dhiibay qaabkii loo kabeeyey wuxuu ku yidhi haddii ay xoolihii nusqaan ku timaado oo maalan nusqaantaasi waxay ka dhalan kartaa rakiisnimo xoolihii ninkan shaqaalaha soo iibiyey ayaa qiimo jabay oo suuqii ayay ku qiimo jabeen oo qiimahoodii ayaa hoos u dhacay amaba ceeb baa ku timid oo xoolihii yani ku yimid ceeb iyo khalal baa ku yimid nusqaantaa ku timid waxaa laga kabi doonaa faa'iidadii maalan qofkii waxaa loo dhiibay lacag kun doollara la ku ganacso dabeetana alaab buu geliyey lacagtii alaabtii markuu soo geliyey ayaa meeshuu faa'iide ka heli lahaa ayaa alaabtii qiimaheediiba hoosu dhacay waxayba noqotay alaabtii sideed dollar sideeddaa dollar khasaare waxaa yimid somaa dollar labadaa dollar hadhow faaidada imaan doontaa laga kabi doonaa faa'iide ma jiri doonto ilaa uu kabo uu buuxiyo khasaarihii ku yimid raasamaalka waa horta marka hore khasaaraha u kabaa misaalka soo qaadano lacag waxaa loo dhiibay laba kun oo dollar ah dabeetna wuu rogrogay wuxuu helay faaiid ah an boqol oo bay oolihii noqdeen dabeetna khasaara haddana yimid ganacsiga labaad ayuu ku khasaaro waxa weeye laba boqol buu khasaaray faa'iidadii hore shan bay ahayd soo maa khasaarihii wuxuu ahaa laba boqol labadan boqol waxaa laga kabi doonaa faa'iidadii la helay oo waxaa laga jari doonaa faaidadiis faidadi waxay noqonaysa markaa saddex boqol oo dolar noqon waa in raasmaal horta la buuxiya marka hore taas weetuu mualifku tilmaamaya taasi waa mas'alo masalada kale wuxuu mualifku yihi xoolihii ninka loo dhiibay hadday aafo ku timaado aafo samaawi ah khasaare maba intuu ku ganacsada ku khasaaray aafo samaawi ah timid xoolihii maalan wayba gubteen daad baabaa qaaday ama waa laga dhacay ninkan xoog laga qaatay ama waa laga xaday markii uu shaqadii ku bilaabay ganacsiga ku bilaabay kadib taasina waxay la mid tahay masale haddaan soo tilmaaminoo waa khasaare hantidii ku yimido waa la kabayaa khasaarahaas faa'iidada lama qaybsanayo ilaa la kabo khasaarihii hore ee yimid xoolihii intii ka naaqusta waa in la kabaa haddii khasaarahaas uu yimaado intaana ganacsiga la bilaabinba ka hor ninkan xoolaa loo dhiibay ku ganacsaa la yidhi asagoon ganacsigii ayaa xoolihii bar ah laga xaday ama xoolihii bar ah ayaa gubtay taa ayada ah raasamaalka ayaa khasaarahaas laga goynaya laga jarayaa kun dolar baa loo dhiibay kunkii dolar asagoo weli ganacsi ku bilaabin ayaabaa laga faramaroojiyey han ka mid ah. ama waa laga xaday ama waa laga dhacay marka ayada ah raasmaalka wuxuu noqonayaa han boqol oo buu ganacsi ku bilaabaya la dhihi mahayo waxa weeyaan raasamaal kun dolar bu ah markii lagu dhiibay ab oo kunkii dolar soo dhamaystir markii aad faaiida hesho wanaqsu nusqaanta alxaasilu ku timid biruqsi rakiisan maxsuum waxaa laga xisaabaya min ribxi faaidadii maamka intii suuragal ah ayaa laga xisaabinaya wamajbuuru bihi waa lagu kabaya wakada waxaa lamida ah low talifa bacduhu xoolihii bar ka mid a ah haddii ay dhintaan biaafatin aafe ay ku dhintaan aw asbin ama dacitaan aw sariqatin ama atooyo ama xadid bacda tasarufi alcaamili ninkii shaqaalaha marku tasaruf kadib il asax muctamad hadaan qaban wain talifa haddii xoolihii bar ka mid ay dhintaan qabla tasarufi intuusan tasarufin ninkii caamilkaha ah ka hor min ra'si maal raasmaalka ayaa laga xisaabinaya khasaarahaas fil asaxi muctamad haddaan qabanno wallahu tacala aclam wsala allah wslm cala nabiyina mxamed